bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaam calىa rasuuli اllahi waaalih وsaxbi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii boqol iyo lixaad ee ka mida min sharxi صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala baabu اlqira'ati fi الظuhri wاlcasr wuxuu baab yahay qaabkuu nabigu calayhi الsalaaةu wasalaam u tukan jiray salaada duhur iyo salaada casr xagga qiraa'ada iyo qur-aanku akhrinayo وxadثna محمد المثنى العنزي xadثna بن أبي عadي محمد إبراهيم عن الحجاج yعnي الsواف buu u jeeda xajاaج بن أبي cثمان الsواف عن يحيى وهو بن أبي كثير الطائي عن cabدالله بن أبي qتاadة وأبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي qتاadة ربعي بن الxاrث qaal wuxuu hi صxaabigaas waynu soo maray أxaadiiثta ku leey في صحيiح mسلم في bab الاsتinjاء baabu nahyi can اlistinjaaءi biاlyamiin baynu ku soo maray qaala saxaabiga wuxuu ihi kaana rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wali waslm rasuulka ilahi wuxuu ahaa yusallii bina kiina tujiya fayaqra'u fi الظuhri salaad duhur buu akhriyi jiray iyo wاlcasr wa fi اlcasr casarka salaadiisa fi اragcatayn اluulayayni labada ragcadeeda hore bifaatixati اlkitaabi suuraة اlfaatix uu akhriyi jiray iyo wa suuratayn laba suuradood ayuu raacin jiray wayusmicuna alaayata aayaduna maqashin jiray axyaanan mararka qaarkood marmarna aayaddu nabigu akhrinayo ayuuna maqashin jiray siay u ogaadaan nabigu inuu faatixa wax raaciyey oo qur-aan raaciyey iyo in kale wa kaana suuban wuxuua sala allahu calayh wasalam yutawilu kii dheerayuu ahaa alrakcata aluulaa ragcadda hore ee koobaad oo min aduhri ka mid wayuqasiru alrakca ahaaniya wuuna gaabin jiray ragcadda labaadna wuu gaabin jiray mar hadday qiraa'adu gaabato ee rukuucdii iyo sujuuddii ictidaalkiina waxay ku beegan yihiin oo ku qiyaasan yihiin qiraa'ada wa kadalika fi subxi subaxana ragcadda hore nabigu waa dheerayn jiray ragcadda hore waa dheerayn jiray todambana waa gaabin jiray oo ma sinnayn wey idan saasuu imaamku ka rabaa in salaada casar iyo salaada duhurba ragcadda koobaad la dheereeyo midda labaadna ta laga yareeyo laga dhimo ayay sunadu nabiga ahayd calayh الsalaaة wasalaam iyadoo faahfaahsanna waa imanaysa xadaثna abubakr bn abi shaybata qaala xadaثna yaziid ibn haruun alwaasiti akhbarna hamaam yacni hamaam ibnu yaxya alcawdi wa abaan ibnu yaziid alcaطaar can yaxya ibn abi kaiir aلطaa'i marka hadda hamaam iyo abaanba waxay mutaabacaynayaan wadaadkii ahaa xajaaj xajaaj ibn abi cuثmaan aلsawaaf kulhm can yaxya bn kaiir aلطaa'i can cabdillahi bn abi qataada can abiihi ana الnabiya salى اllahu عalيh ali waslm kaana wuxuu yaqra'u kii akhriya fi rakcatayn اluulayayn labada ragcadood hore oo min aلظuhri wاlcasri casrka ka mida ama ka tirsan bifaatixati اlkitaabi kitaabka bilowgiisa kitaabka bilowgiisa oo de alxamdu lilahi loo jeedo iyo wa suuratin suurad la socota faatixada wayusmicuna alaayata ayaduna maqashin jiray axyaana marmar wayaqra'u fi ragcatayn اlukhrayayni labada ragcadood dambena wuxuu ku akhriyi jiray bifaatixati اlkitaab ayuu ku akhriyi jiray halkaa marka daahirka xadiidka abu qataada waxaa ka muuqda ragcataynka dambe inaan faatixo nabigu waxba uusan raacin jirin laakiin nusuus kala caddayn doonta inuu nabigu sal slm wax raacin jiray inuu wax raacin jiray mararka qaarkood xanafiyadu ayagu hadda sunnadan dhan bay bikhilaafeeno laba ragcadood rabisa wax la akhrin bayba taagan yihin ragcataynka hore unbaa faatixi iyo wixii qur-aan ay kaga la gelin karoo la gelinaya amaa labada dambe tasbiix iyo adkaar iyo qur-aanka kale khiyaar baad u leedahay taagan yihin ayagu marka wax uga horreeyana ma jiraan wa khilaaf lisunna xadaanaa yaxya bnu yaxya atamiim abubakr naysaburi wa abubakr bn abi shayba jamiican can hushaym ibn basiir labadaa wadaado abubakar labaduba waxay wax ka qaadanayaan eh, hushaym bashiir qaala yaxya wuxuu yidhi hushaym laakiin wadaadka abubakar asag wuxuu yidhi can hushaym can mansuur ibni zaadaan can ilwaliid ibni muslim ibni shahaab atamiimi albasri waliid ibni muslim ibni shahaab atamiim albasri ma aha waliidkii dabaqada hushaym dhacahaye waliid addamashqi ee eh, tilmiid alawsaaci ah ma ah can abi sidiiq bakar ibni camr abi sidiiq annaaji dhowr goor baynu maray bkr bn cmr can abi saciidin اlkhudri radi اllahu tacala canhu qaal saxaabiga wuxuu yidhi asagu kunaa waxaanu ahayn naxrizu kuwa qiyaasa ama qadara ama odorosa waxaa tidhaahdaba qiyaama rasuuli lahi sal l slam rasuulka ilah istaagiisa iyo qiraa'adiisa fi duhri salaada duhur baanu qiyaasi jiray iyo walcasri salaada casarka waanu qiyaasi jirro waanu eegi jiray faxarasna waxaanu qiyaasnay qiyaamahu fi rakcatayn اluulayayni min الظuhri wاlcasri ayaanu qiyaasnay qadara qira'aةa aliflaamim tanziil الsajda wuxuu hi saxaabigu faxarasna ay qadarna wakhamanna markaad shayga aadan tiro toosa u haynin laakiin aad qiyaasto intuu dhan yahay ayaa xasriga la yidhaahdaa faxasarna waxaanu qiyaasnay ama qadara qiyaamahu jooggiisa nabigu uu taagnaa asagoo qur-aanka akhrinaya fi rakcatayn اluulayayn labada ragcadood horo min aلظuhri qadara qiraa'ati aliflaamim tanziil الsajda aljuris ama asajda inta laga akhriyo baanu ku qiyaasnay yacni waa dheer yahay inta suuradda laga dhammeeyo innagu haddee markaannu salaadda fajar dheeraynayna baan ku tukannaa waxasarna waxaanu ku qiyaasnay qiyaamahu nabiga istaaggiisa fi rakcatayni cafwan fi lukhrayayn labada dambeo duhurka iyo casarduhurka cafwan ah qadra nisfi nus qadarkii oo min daalika sajda nuskeed sajdada nuskeed ile suuratu sajda waa soddon aayadood soddon aayadood wey marka shan iyo toban aayadood waxasarna waxaanu ku qiyaasnay qiyaamahu nabiga intuu taagan yahay fi rakcatayn aluulayayn labada ragcadood hore oo min alcasri casar ka mida calaa qadri qiyaamihi fi اlukhrayayni min الظuhri hadda waxaa weeye labada ragcadood casarkee hore ayaa waxay u dhigmahayeen xagga qiyaasta saxaabadu labada dambee duhurka labada dambee duhurka yacni casarkaa ka qiraa'ayaraao ka gaabnaawe wa fi lukhrayayni min alcasri labada ragcadeedee casarkii dambana cala anisfi min daalika toddoba aayadood iyo badh meelahaas maadaama shan iyo toban aayadood meelaha labada hore uu nabigu ka dhigay casarka haddee labada dambana waxaad ka dhigaysaa nus kaa nuskii duhurkii maadaama ragcataynka hore ay taqriiban soddon aayood nabigu uu gelinayey ta labada dambar waxaad ka dhigaysaa nuswa min shan meelahaas ah walam yadkur muusan sheegin abubakar abubakr nabi shayba ilaa laba sheekh baa isku ladhnaa oo yaxye abubakar baa isku ladhnaa walam yadkur abubakar muusan sheegin fii riwaayatii muusan ku sheegin alflaamim tanziil asajda ma dhihin isagu suuraddaa ma sheegin wa qaala wuxuu yidhi laakiin qadra aaaiina aaya soddon aayadood qadarkood buu nabigu taagnaan jiray labada ragcadoodoo duurka u horeeya marka nin tiradii sheego de sida waa soddon aayadood iyo nin suuradiba magacaabay bay labada sheekhkala noqdeen buu u jeedaa yacni waa ninkii doonaya inuu siduu nabigu u tukan jiray u tukado sidaasuu yeelaya markuu nabigu saa u tukanayana waa imaam imaam way uma tujinaya ma aha markuu keligii tukanayo markuu keligii tukanayo daalbaqariya alcimraan iyo maa'idi ancaam ayay kala baxaan suubanu calayhi salaatu wassalaam xadaana shaybaan ibn faruuq qaala xadaana abu cawaanata wadax ibn cabdulahi lyashkuri can mansuur ibni zaadaan alwaasiti can ilwaliid ibni muslim haddaynu soo marin wadaadka haddaynu soo marin waliid ibn muslim ibnu shihaab atamiimi albasri wadaadkii wey wadaadkii wey can cafan abi bishr abi bishr waa kunyadiisa waliid can abi sidiiq annaaji bakr ibn camr can abi saciid alkhudriyi ana nebi sal slam kaana yaqra'u nabigu wuxuu akhriyi jiray fii salaati الظuhri salaada duhur fi rakcatayn اluulayayni labada ragcadoodee hore fii kulli rakcatin ragcad walba qadra aaaiina aaya marka waxaad moodaa suubanuhu inuu salaaddii rubaaciyada ahayd labiyo laba u kala jebinaya labana waa isleegyihiin labana waa isleegyihiin qadar soddon aayadood laga akhriyo wa fi lukhrayayni labada dambe qadra hamsa cashara aayatan شhan iyo toban aayadood qadarkood buu nabigu marka akhrin jiray aw ama qaala wuxuu yihi raawigu nisfa dalika soddonkii niskii oo شhan iyo tobanah wa fi اlcasri casarkana nabigu wuxuu akhriyi jiray fi rakcatayn labada ragcadood hore fii kulli ragcatin ragcad walba gudaheeda qadra qira'ati amsa caشhara aaya hamsa casharata aaya cafwan shan iyo toban aayadood qadarkood buu nabigu markaa wa fi lukhrayayn labada dambo min alcasri hadda weeye qadra nisfa daalika kaanuskii qadarkiibuu ka dhigi jiro marka toddoba aayadood ama sideed aayadood meelahaas waa iska taqriib taxdiid ma aha suuro dhowayn bay saxaabadu ka wadaan ridwaan ullahi tacaala calayhim xadaثna yaحya بن yaحya أhbarna husham بn bashيir الsulmi اlwasiطي can cabdilmلك بn cumayr الlhmi الfarasi can jaabir bn samura أna أhl اkuufa jaabir bn samura waynu soo maray axaadiiiisa waynu ku soo maray fi kitaab اlwuضu baynu ku soo maray khaasatan axaadiiii ku saab luxuum اlbil baynu ku soo marray inta xadiia uu ku leeyahay fii saxiixi muslim ana ahla اlkuufati ahlkuufa o dhan ma aha riwaayaadka qaarkood ba caddeeyey ana naasan min ahli اkuufa ana naasan min ahli اkuufa waa koox reer kuufa ahayd baa intay yimaadeen madiino iyo waxay ka soo dacwoodeen sacad ibn abi waqaas aلzuhri sacad iyo jaabirna jaabirna sumra waa qaraabo waa wiil iyo abtigii jaabir ibnu sumra abti loo yahay sacad ibn abi waqaas riwaaya xadiidku leh waxay caddaysay marka ay soo dacwoonayaan nimankaas reer kuufo oo sayidina cumar ugu imanayaan madiino wuu la fadhiyey isagoo cumar la fadhiya oo saxaabadii muslimiinta la joogay ka mid ah ayay reer kuufahan yimaadeen shakow sacadan sacad bay dacweeyeen shakow ashtakowey way dacweeyeen wey sacadan bay dacweeyeen ilaa cumar bn khataab ayay ku dacweeyeen fadakaruu waxay sheegeen min salaatii wax ka sheeganoo waa dacaayadeen wey waa dacaayadeen yacni sacmi waqaas khilaafadu hijradu markay ahayd afar iyo hijrada ayuu ayuu sayidina cumar u diray inuu ciraaq iyo faris u qabto markay hijradu ahayd afariyo tobankii hijrada ayuu sayidina cumar khataab ragguu diray loo diray ciraaq inay qabtaan reer faris iyo majuustii ay ka qabtaan buu ahaa saddex sano dagaaluu waday oo aad iyo aad u qiimo badnaa muslimiin badanna ku shahiideen gaalana ay ku jabtay ayuu markaa baanduule iyo horkac u ah sayidina sacad bin waqaas azuhri radi allahu tacaala wa ardaah hijradu markay toddobiyo ahaydna basre iyo kuufa ayuu dhisay sacd bin waqaas iyo raggii baa dhisay basre iyo kuufa ayagaa asaasay dhul bannaan iyo magaalooyin ka asaaseen dhammaystireen biamrin min alkhaliifati araashid oo cumar radi allahu tacaala canhu afariyo tobankii hijrada ilaa labaatankii ama labaatan iyo kowdii iyo saddexdii intaaba asaga aaggaas joogay kuufu waagi dambe amiir iyo waali ka ahaa xilligaa marka dambe uu waaliga noqonayo ee kuufo la degayo magaalada la degayo xilligaasay qolyihii ree kuufa soo dacweeyeen qaybo ka mida ah soo dacwooday qolyo marka caamo ah oon aqoon badan lahayn oon diinta waxba ka aqoonin oo haddee uun waxaan macno lahayn iyagu marka markaa wax ka dhigahayay ayaa imaamka dacweeyey ku xadgudbay wayse eedeen wayse eedeen marka markii la soo dacweeyey oo warku uu soo gaadhay sayidina cumar waan arki doonaa wuu u yeedhay isagii buu farriin u diray ima uu xarunta madaxtooyada ama caasimada dalka muslimiinta madiinuu yimid cumar baa marka u warramay abaa isxaaq wuxuu waa lagaa soo dacwooday wax walbay kaa sheegeen ilaa ay yidhaahdeen sacad bnu waqaas ma yaqaan siduu u tukado salaadda xataa waa bi'iya nin la odhan jiray usaama ibnu qataada abu sacdata la odhan jiray baa u dhib badnaa ninkaasaa wuxuu yidhi laa yasiiru laa yakhruju fi الsariya walaa yaqsimu bالsawiya walaa yacdilu fi اlqadiya mee wuxuu u dhaafay ma jiro wuxuu yidhi haddii duulimaad iyo ciidan baxana ma raaco hadduu xoola qaybin hayana cadaalad ma yaqaan si siman wax kuma qaybiyo haddii gar iyo xaaji iyo xukm loo keensadana uu joor falaaw way axdaaboon waxma uma dhaafin laa yakhruju fi sariya walaa yaqsimu biاsawiya walaa yacdilu fi اlqadiya salaadana maba ku fiicnu yidhi marka sayidina cumar hawsha aad buu uga xanuunsaday fariin buu u diray sacad buu u yeedhay caasimaddii buu yimid hawshii buu u sheegay isla markiina wuu casalo xilka wuu ka qaaday xilkii buu ka qaaday saddex wadaad buu diray xilkii uu sacad keligii isku hayey saddex wadaad buu u diray cabdullahi bn mascuud iyo camaar ibnu yaasir iyo cumaan ibnu xunayf saddexdaa wadaad buu iska daba iyuu israaciyey camaar ibnu yaasir wuxuu yidhi salaadda ummadda reerkoo fatujo salaad baan kugu ogaa masjidka weyne jaamicaah ee waaligu ku tukada isagu ka taliyo kaas ummadda ka tuji masaa'il yararka walba imaam gooni uu leeyahay cabdullah bn wuxuu yidhi waxaan kuu xisaaray baytumaal wasiir almaali baytumaalka iyo dhaqaalaha kuufa iyo aaggaa soo gala mas-uul ka tahay cumaan bnu xaniif ama xunayf wuxuu u xilsaaray wasaaradda wuxuu dhiibay dhulka iyo guriyeynta masaaxat alard ila waa degaya caasimad meeshu noqoto magaalo weyn boos baa la dadka loo gooyo wadooyinka la hagaajiyo hawsha dhulka iyo guriyeyntu u diray wixii dhaqaale iyo hawla wuxuu xisaaray cabdulahi bn mascuud salaadii iyo hawshii xagga diintana wuxuu u xilsaaray camaar bnu yaasir kadib intaa markuu sameeyey ayuu wuxuu ku daray sacd muqaas wuxuu ku daray laba wadaad buu raaciyey dowladdii sayidina cumaan nin mas-uul ooga ahaa dabagalka dacwooyinka ka yimaada mas-uuliinta nin mas-uula ama waaliah ama qaadiah ama amiir hadday bulshadu ka soo dacwooto wasaarad u gooni aa jirtay khilaafadii sayidina cumar wasaaradda waxaa madax ka ahaa maxamed maslama maxamed maslama ninkii eh, asturi jiray kacabna ashar soo ma garanaysaa wadaadka howlaha ku fiicnaa ansaarigaabaa mas-uul ka ahaa ansaarigii maxamed maslama iyo cabdulahi bn arqam buu isku daray wuxuu hi kaxeeye sacad kuufo la taga markaad kuufo tagtaan masjid walboy muslimiintu ku tukadaan geeya oo mixraabka ka istaajiya muslimiinta fadhida la hadla ninkan waa sacid bn waqaas amiiruulmu'miniin wuxuu idinka codsanayaa ninkii wax ceeba ku og ninka asagaee sacada ama dulan u geystay ama xadgudub ama diinxumo inuusan shaygaa asagaa qarinoo uu istaago ilaahay baana ku dhaarinay masaajidoo dhan baa la mariyey masjid walboo laga istaajiyo waxay odhanhaya ninkaanu ahlo khayr baan ku ognahay xumaan kuma ogin saxaabi qiimo badan weeye waa loo baahan yahay kuufa la'aantiinno jiri mayso soo daa maxaa jirood wadaadka markii u dambaysay masjid qoys reer bani cabsile ay leeyihiin oo iyagu u badan xaafaday u badnaayeen waa qoys reer bani qays ka tirsan ayaa laga istaajiyey sacd muqaas labada wadaadna ka istaageen maxamed maslama wadaadka haddaan sheegayn abu sacda usaama ibnu qataada ayaa istaagay wuxuu yidhi haddaadna dhaariseen ku addimaynaa xaqu haya maxayd haddaadna dhaariseen buuhi xaqa naga dhegaysa oo muxuu yahay sacad sida loo tukada ma yaqaan haddii gar loo geeyo waa exdaa haddii xoolo qaybinayo la jifiyaano bannaan buu ka dhigaa duulaan haddii loo baxahayana ciidankama waraaco waa fulay sacd buqaas hadda waa waa ninkii saxaaba ka samirtay sayidina cumar markii reer faris uu u fadhihi waayey uu yidhi saxaabada iskugu yeedhay ahlu badr wixii ka noolaa yaan maanta u dhiibaa faris oo ciidanka hogaamin oo xilkaa ka soo bixi kar geesinimo ragannimo xiniinyo dadnimo dulqaad waxaa leey waxaan sacdayn oo ka bixi kara ma jira waa ninkii carabay ka samirtay isagoo yar nabi maxamedna u duceeyey ee yidhi yaa sacad ilaahay bari waa laga ajiibahayaay mustajaabu dacw ahaa nabiga reebtigii buu ahaa marka sacad baa fulay ah haddee saxaaba dhegaysan mayso laakiin waa nin idabdaro rabo wey markuu intaa ninkii yidhi buu sacad ishayn waayo waa kullaaday markaasuu ilaahay u addoonkaa istaagay hadduu u istaaga lagaa sheego riyaaan wa sumcatan ha lagaa sheegiy hal uu arko hadduu u istaagay wuxuu sheegayna uu been yahay allahuma aطil cumrahu wa aطil faqrahu muxuu yidhi wa caridhu lilfitani culamo muslimiintu way la yaabeen ducada sacad waxay la yaabeen nin caalima oo waayeela oo saabiqiye leh oo ammaama almala waljamaahiir lagu xadgudbo wax been a ah laga sheegoon sal lahayn oo haddana isagoo cadhaysan cadaaladii aan bidixi midig midna ka marin aduu hadda diisa lagu galo inkaare kugu dhacdood ka bilaabi lahayd ya inkaare kugu dhacday oo calaamad kaa soo baxday oo balaayo madow ku daftay oo waxbaama ka sii dayn lahayd ilaahu addoonka hadduu been sheegayo adoonkaa been sheegaya oo nin miyir abaa yidhahda nin miyir qaba wax u kala soocan yahay oo ilaahay ka cabsanaya fi اlghadabi wاlrida ayaa intaa garta haddana wuxuu yidhi ilaahu hadday ka tahay beenba ha sheega xataa hadday ka tahay lagaa sheego inta shardi oo ku xidhay in kaana kaadiba wa qaama riya'an wa sumcatan shuruud ha sheego ha lagu arko hebel baa yidhi wa maca daalika wuxuu ku doonaya magac dowladdan socotay hadda eh, dabagelaysay ee eh, dabalka ku wada eh, gubarnatoorihii waaligii kuufa ayu wuxuu rabaa inuu ugu magaca ka helo oo la yidhaahdo wax run sheega waa low oon ka ahayn ninkii reer bani cabsi ee ka istaagay masjid hebel ayb magacaasuu raadinaya wuxuu dha allahuma aطil cumrahu ilaahu cimrigiisa dheeree hadduu been sheegayo ha lagaa sheegana ay ka taon daacada ka ahayn cimrigiisa allow dheere faqrigiisana allow dheere wacaridhu lilfitan diintiisana ka fitne intibaa ku dhacday intii baa ku dhacday horta wuu cimriyey ilaa xujubihiisu indhaha qariyeen faqrina waa lagu imtixaanay oo fartiisaba waa leefi waaye maalinkaa wixii ka horreeyena xooluu haysta waa dhaqnaa nin magaca loo dhaqan buu ahaa asagoo waayeela oo faqiir ah ya haddana waxaa lagu fidneeyey zino zina jacayl foodlayda yararkii xaafadaha maraysu markuu intuu indha beela isagoo dam ah iyo markuu meesha inay gabadh maraysu tafta ku dhagaa dhab mid dhurbaaxda mid kabaysa mid jeegga la dhacda mid ka cararta hawshii caan bay noqotay markii la maxaa kugu dhacay waayeella waata cimri cirna waa kugu taala indhaba ma haysid damaaciya dareen rageed ba amminkan maba hayside maxaa kugu dhacay war damaaciya dareen rageed ma ahee habaarkii sacad baa igu dhacay waxba garanamaysan iska aamusuu dhihi jiray sagaashan jir habhablaynhayo gurguuran oo foodlayda tafaha ku dhagahayo wuxuu wax quman mehe waa habaar habaarkii sacad baa helay asaabatnii dacwatu sacad waqaas iyo alrajul saalixuna odhan jiray waxaa ka daran waxaa la dilay asagoo waayeelka oo cimrigaa ah haddana lagu dilay baa fii fitnati اlmukhtaar ibni cubayd aلثaqafi mutanabi shaydaanka ahaa dadka taageeray buu riwaayadka qaarkood halkaa in lagu dilay caddaynaya yani waa ulm sayidina cumar oo muusan casilin sacd bin waqaas la sheegay inuu run yahay ooma casilin inuusan ahal u ahayn xilka iyo hawsha wuxuu rabay inuu dejiye fidno taaga marka keliya bulshadu marba u baahanta in la dejiyo dad ninkaana aqaanne waa nin la yaqaanoo nin rageedoo nin diric soomaa ku jira wey us aamusa fitna sii socon ilma adeerbigiin soo maaha wuxuu annaga noo afdhabahayo waxaa laga yaabaa in hoos ola hadlay gabar buu ka qabaa maya isaga adeerkii yaa ninkan habrirtii qabaa soomaali waa taqaanaa adoo daacada waxay kugu dandoonayaan oy ku raadin meel ay kaa duraan oy helaan adiga ninka aad wax u xukuntay in in ay wax idinka dhexeeya cilaaqaad uga eexato fitnadaasuu u dejiyo u qaboojiyo ayuu wuxuu isku saxaabigu sayidina cumar inuu ka qaada sacad hawshaba ka qaado walidaalika yuu markuu dhimanaya daray shuuradii buu ku daray lixdii nin buu ku daray wuxuu yidhi hadday imaaradu iyo khilaafadu asiibto u hela sacd muwaqaas fadaaka waa u qalmaa waa raggeedii waa ninkii astaahilay waagaan cailin oma casilin buri can khiyaanatin wacajzin inuu khaain yahay ama hawsha uusan ka soo bixi karin ooma casilin waxaan u casilay in in fidna aan qaboojiyon dejiyo camaar ibnu yaasirna waa dacweeyeen saxaabiyi kolboo loo geeyey waa dacweeyeen balaayay ka sheegeen ree kuuf ilaa waadam cumar u habaaray habaarka cumar bay la dunta hadda kuufa magaalo jirta maaha waa gelgelli cidla ah lagu kala tag asagaa dhisay markay rogtay oo kuufa dayn weyda eed iyo ashtako saxaabi walbo loo geeyo saxaabadu baara ninba ninkuu ugu qiima badan yahay ama ama muhaajiru diraa saabiqiya iska leh sanad kadib dacwii balaayay keenaan kuwan way wareeriyin allow wareeri buui sidoodaba say iskaga daba wareegahayeen way ku dumeen ree koof reer ciraaq darana waa ahaayeen marka cumar habaarkiisana way qabtaa kuufo sacadna waa oga sii horeey qisadaas yaa meesha ku jirta bacdu ahlicilm waxay leeyihiin waxaa dhici karta inuu u casilay sayidina eh, umar oga qaaday xilka sacad lanna wuxuu dhahaa siyaase cumar waaligu hadduu afar sano ka badan joogo xil hayo uu ka qaadi jiray waaligu hadduu afar sano ka badan xilka hayo uu ka qaadi jiray meeshaa uu ka qaada wuxuu u bedeli meel kale ama xilkaabuu ka qaada xil kale dhiibaya dhaqan wuxuu lahaa meesha nacfiga badan ee dhaqaalaha badan ka yimaado ragga ooma dayn jirin durbu waa siisa u fidnaynin ninba meesha qaraabadiisa alkiisu ku badan yihiin ooma ogol meelo kale u tuuri jiray siyaasaadka cumar bay ahaayeenee hareecada waafaqsan shareecada waafaqsan tadaawul sulda shuqulkuma laha tadaawul sulda alcalmaaniya shuqulkuma laha iska ilaaliya midda madaxweynaha muslimiinta in loo xadiday muddadu madaxweyne ahaan hayo waa calmaaniya kufriya diintana shuqulkuma la socdo ku khaldamina waxaa laga yaabaa intaad u maqashaan tadaawul sula iyo alfaslu bayn asulaad iyo howlaha oo nadariyadii reer galbeedka iyo wastareenka iyo faranjiga inaad moodaan wax saxan diintana shuqulkuma laha e, alfaslu bayn suldaad maxay u yaqaanaan gaalada haddayna haysatay adduunka maamusha innaguna hadda aan waxoodii wallacno ama aan daacno waxay u yaqaanaan e, suldat tanfiid madaxweynaha iyo wixii ka hooseeyo laanta iyo hay-adda fulinta axkaamta iyo qawaaniinta iyo dasaadirta fulinaysa hay tanfiid bay yidhahdaan min alamiiri ilaa min alkhaliifa aw imam ilaa aakhirihi ilaa boolisku u yeer iyo kuwa wadooyinka taagtaaganee wax kala nadaaminay hay tanfiid waa inay gooni ahaatay dheheen suldatu tanfiid gooni ahaato suldada labaadna waa suldatu tashriic sharci dejinta oo baarlamaanka iyo howlihiisana waa in ay gooni ahaato oo midnimota kale aysan xukumi karin iyo sulطaة اlqaضاء oo hay-adda garsoorka ah waxaasa maxaasaa u yeelaysaan xoriyaadka iyo xuquuqda mujtamaca iyo afraadda iyo bulshadaanu ilaalinaynaa saan layskugu xadgudbinoo lasku markaas intay ka dareen bay dadkii dhannaa xuriyaadkoodii iyo xuquuqda gacanta waxay u geliyeen xafna yar oo la yidhaahdo baarlamaan baarlamaanka wuxuu doonaa kaa samay ma seexan kartaan xilligaas xilligaa lama soo jeedi karo waxaa lama samayn karo waxaa lama cuni karo dharkaa lama xidhan karo yaa idin haysta in yaroo dhowr iyo toban ama labaatan ama boqol ummadoo dhan ku ciyaarayo xorriyaadkeedii iyo xuquuqdeedii marna bedelin marna samayn waa naqdi wixii dhan bay dumiyeen iyadoo sidaa tahay nadiriyada shareecadana shuqulba kuma laha lianna saddexdaas suldaba waxaa laga yaabaa inay ku kulanto fii shaksin waaxidin cindana iska ilaa hama tagina oo ha wallacina nadariyaadka gaalada reer galbeedka kuwo culummo la moodana intay idiin sheegaan ha ku khaldamina iska ilaaliya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam suldatu tanfiid asagaa sharci dejintan ayaa iska allah subxaanahu wa tacala yaa noo soo gudbinayay suubanaha calayhi salaatu wasalaam laba dheh maxaa dhiman sultanulqadaa yaa xukumaya muslimiinta oo loo xukuntami jiray suubanaha abubakar sultat ulqadaa waltanfiid waltashriic baa asagaa taagnaa meesheedii maxaa annaga haddaan muslimiin nahay ma aaminsanin suldo tashriic aan ahayn ilaahay tiisa waxaanay ma aaminsanin wixii kaleo dhan waa tabliiq iyo gaadhsiin iyo fulin wey labada suldo sutul tanfiid sayidina abubakar baa hayey iyo sutul qadaaba cumar baa labadaba hayey cumaan baa hayey cali baa hayey mararka qaarkood markay shaqada ku badato inay naa'ibiin samaystaan waa laga yaabaa iska ila hawsha ayada waxba kama jiraan waa waray gaala idinla yimaadeen inaan qaybsanno oon suldaad kala qaybinna xaq baan u leenahay inaan shaksi iskugu geynina xaq baan u leenahay wax noo diidaya ma jiraan diin sheegaysa in la kala soocana ma jirto kolba saan maslaxo u aragna wey haddaan maslaxo u aragna in madaxweynuhu uusan qabdihii maanta geli karin maadaama ay hawlo kale ku furan yihiin waxaan leenahay bal magacaabo wadaadda waaweynoo culamo mujtahidiina xilkan naa'ib ka dhigo iyagu ha kuu qabteen hawsha fatwada iyo xukunka sharciga caddayntiisa howlahaasna mufti samaysa haddaad rabto ama adugu fatwo saacado ummadda u soo fadhiiso diinka u sheeg oo haddaad mujtahid tahay dad caamay tahayna culimmada hawsha u daa yani waa hawlo ku saabsan maa yata'adaa bihi اlwaajib baa la yidhaahdaa maa bihi اlwaajib masalada la celceliye ah in la xadido muddada madaxweynaha in la xadido muddada khaliifka muddada amiirka toban sano afar sano saddex sano laga dhigo waa baail waa bidca kufriya li lireer galbeed oon islaam shuqul ku lahayn amaa culammaa lmuslimiin waxay ku ijmaaceen madaxweynaha muslimiinta inaan la xadidi karin muddada uu madaxweyne ahaanayo xilkaana ma waaye ilaa uu waayo shuruudii imaamnimada iyo madaxweynimadka gaalnimo uu ku dhaco matalan fisqi aan loo dulqaadan karin ummaddii duminayo kale matalo oo mutacadi ah iyo imaahee inuuba noqda caajiz aan xalki qaban karin bulshada hawsheeda aan ka soo bixi karin ahliyad iyo kartidii loo baahnaa laga waayo mooyeen ma lama ogola in la xadido waa caqdi ijtimaaci ah oo bulshada iyo waxaa ku heshiinayahee madaxweynaha toban sano nooga dhigi kara labaatan sano waa sheekadii taraam wey tii nabi maxamed maaha iyo muslimiin laakiin wadaaddaa diin idinka dhagaya la socda hadda iska ilaaliya wadaadka ashcarigaha abulmacaali aljuwayni kitaabkiisa muxuu ahaa riyaat اlumam fi iltiyaati الظulam wuxuu gartay waxaa garan lahayin kuwa sheegan inay salafiyin yihiin muslimiintu wuxuu ku ijmaaceen buu idhi inaan la xadidi karin oon xil laga qaadi karin madaxweyne muslima khaliif inuu waayo shuruudii madaxweynimada imaamada mooyeen waxyaabaha marka laydin qarinayo reer macallin waxay dhahdeen bidaarihee sibiq bay kugu gashaa calmaaniyaddu ya idiin dhuumanin in badanna waa hawsha waa ka hadlay haddii naftaa lagu suman marar badan baan soo celcelin doonaa ilaa aad ku daashaan sidai wadaadka reer bambaasa ki wadaad macallin oo ahaa ee darsiguu sharxi jiray markaas wuxuu odhan jiray qad sharaxtu lakum wa awdaxtu xataa qultum toosha marka xataa qultum toosha baan wadi doonaa ilaah hadduu yidhaahdo hadda kahor waa idiin sheega calmaaniyadu waa saddex waa laba qaybood madaahibta adduunka maanta ka jirta waa saddex madahab markaynu ka hadlayno nidaamka siyaasiga ee muslimiinta muslimiinta dhabta ah ee quman ee ilaahay rasuulkiisa ku xidhan ee wadiiqihii lagu ogaa diin iyo islaam lagu ogaa haya maxay qabaan shareecada islaamku waa shareeco dhammaystiran oo kaamilo ah alyowma akmaltu maalinkay soo degtay ilaa qiyaami saaca waa shareeca dhammaystiran ilaa uu ilaahay qur-aankiisaiyo diinkiisa qaaday shay walba oo baahida aadamuhu ku xidhan tahay iyo noloshooduna waa lagu cadeeyay imaa si guud wa imaa si gaar ahaaneed nidaam siyaasi ah oo islaamiya oo dhammaystiranoo mutakaamila ah, biqawaacidihi iyo nusuustiisa iyo adiladiisa tafsiiliga iyo jusciga ayaa ilaahay keenay sidaa waa sida ay muslimiintu aaminsan yihiin laba madhab baa jira marka laba aragti aragtida koobaad oo midda u gaalsan ah waa ta odhanaysa waa midda loo yaqaano alcalmaaniya shaamila alcalmaaniya ashaamila waa midda odhanaysa islaamku lama imanin nidaam siyaasi ah oo ummad lagu maamulo mana laha loogumana talagelin mana loo soo dejinin waa nimanka odhanaya faslu اddiini can اddawla shareecada islaamku waxay ka hadashay caqaa'idda iyo cibaadaadka iyo akhlaaqda laakiin nidaamka siyaasiga ee ummad lagu maamulo ama dowlad lagu maamulo shuqul kuma laha faslu diini can اddawla waxaa loo yaqaanaa an alcalmaaniya الشaamil diinta iسlaamka ha noqoto cilaaqa bayn الcabdi wa rabbihi kaniisada ku eg biicda iyo macaabidda yuhuudda iyo siikha ku eg masaajidda muslimiinta ku eg laakiin albaabkaasi markay ka soo dhaqaaqdo ma soo gaari karto nolosha siyaasadeeda ummadeed shuqul diinta kumay laha wadaad waa dhoweyd lahaa waree muqdishoa warkiisa waad maqlayse taa waa alcalmaaniya shaamila ninka fannigan wax ka yaqaana hadalkiisa horuu ka fahmahayaa kitaabka qur-aanku waa kitaab caama guud oo lagu dhammaystiray fiirsa halka si fiiri lagu dhammaystiray caqaa'idka iyo cibaadaadka iyo akhlaaqda u fiirsahaye maxaa dhiman waa hawshi alcilaaqa bayna alcabdi wa rabbihi caqiide iyo bas hawsha kale siyaasadeed qaamuus loogu talagalayna ma mana loo soo dejin hiy alcalmaniya ashaamila faslu diini can اdowla ay can isiyaasa howlaha kale cibaadaadka caqaa'idaadka suluukiyaadka ha loo daayo waa warkii boobabki iyo katoliga ay la fadhiyeen weeye hawshaa iska ogow ninkii intaa fahamsan wuu fahmi lahaa hadalka hore iyo ka dambe cilaaqada ka dhaxaysa inta dambe waa siyaasaddii inta horena hadihi اcalmaniya aلshaamila maxaa kuu soo haray alcalmaniya juزiya mid la yidhaahdo midda hore gaalnimo geesaa weyne iga dhe tanna gaalnimo geesiyar miyaan dhahnaa tan damba maxay tahay acalmaniya shaamila waa faslu الdiini can bacdi nudmi اlxayaa waa diinta oo laga sooco oo la yidhahdo kama shaqayso qayb ka mida nolosha aadamaha qayb waxaa tira maala mucaamalaadka diintu shuqul kuma laha waa tii xuduudo kale shareecadu shuqul kuma laha qaybta dhaxalko kale maalan qaybta wadooyinko kale maalan qaabka guryaha loo habaynaya maalan yani qayb nolosha aadamaha ka mid a ah haddaad tidhahdo shareecadu ma khusayso shuqulla kumayla maxaa la yidhahdaa alcalmaaniya aljuziya iyadna waa gaalnimo kale muslimiin maxay qabaan wax kastoo nolosha aadamaha ka shareecadu farahay la gelaysa wayna xukuntaa wayna maamulaysaa biqawaacidha alkuliya wاlnusuus اljuزiya tafsiiliya qawaacid kuliya waxaa looga jeedaa shay walba oo muslimiinta dantooda ka shaqaynaya wuu bannaan yahay inay sameeyaan afar qodob haddii laga helo qodobka koobaad shayga asaga ah waa inuu waa inuu xaqiijinaya maqsuudkii iyo ujeeddadii sharciga ahayd maalan cadaaladii oo kale xaqii oo la ilaaliyo oo kale amnigii nabadgelyada oo kale barwaaqada iyo noloshii dhaqaalihii horumaroo kale an yuxaqiqa almaqsuud alsharci اlmaطluub wasiiladaa iyo wadiiqaha waa inay xaqiijinayso qodobka shardiga labaad waa in wasiilada iyo kayfiyada iyo طariiqada aysan bushinin oysan ka hor imanin alqawaacid alkuliya alcaama lishariica اlislaamiya waa inaysan ka hor imanin shardiga saddexaad waa inaysan ka hor imanin daliil juزi ah walaa xukm harci oo tafsiili ah xukm sharci oo tafsiilia ah iyo daliil juزa ah waa inaysan ka hor imanin ariiqada iyo kayfiyadan isticmaalayno shardiga afraad waa inaysan isaga qudhigiisa ka dhalaneen mafsado ka weyn maslaxadii lagu raadinaya lagu xaqiijinaya afartaa shardi wasiiladu iyo ariiqadu hadday oofsato waxaa waa ariiqatun sharciya oo diiniye ah lannahu qawaaciddii kama hor imanayso nusuus tafsiiriga kama hor imanayso xugum sharciga kama hor imanayso maqsuudkii sharcigaa ilaahay rabay way xaqiijinaysaa mafsada ka weynna kama dhalanayso fahamkaa diiniyadae saxan baa lagaa rabaa shekhulislaam ibnu taymiya in badan wuxuu ka hadlay wadaadaha aqoonta yaree diinta aqoonta dheeraadkaan ku lahayn markay diinka ka hadlaanba dhibaato waxay geystaan in boqorradu iyo siyaasiyintu sharcada ay ka fogaadaan waa aafo taagan kutubtiisu kaga hadlaa wadaadaan aqoon fiican diinka u lahayn markuu ka hadlo nidaamkii siyaasiga diineed shareecadu uu ka hadlo boqorkii wuxuu isleeyahay shareecadu afgaabanaa shareecadu iyo diinta nebi maxamed afgaabanaa sayd mar hadday tahay intaan hadaa waa maxay waa xukmu اdiiwaan wاsiyaasa wa xukmu اlyaasa wاlyaasiq wa hada xukmu sharc maxaakim caskariya oon shuqul kulen diinta la samaystay andimo kale maxaana keenaybu wadaad xume aqoon gaaban oo diintii si khaldan u turjumay karab been sheegay afdheeridii iyo faahfaahsanaantii iyo ixaadadii shareecadu waa wanazalna calayka alkitaaba tibyaanan likulli shay maa faradna fi lkitaabi min shay walaakin tasdiiq aladii bayna yada watafsiila kulli shay wahuda waraxmatan liqowmin yu'minuun idan walaqad ji'naahum bikitaabin fasallahu calaa cilmin hudan waraxmatan liqowmin yu'minuun idan qur-aanku wa kulla shayin fasalnaahu tafsiilan shareecadu waxaa weeye tafsiilkaas bilqawaacid wa biladila tafsiiliya aljusiya weeye wax ka bixi kara ma jiraan hasku khaldin waxay u yaqaaneen usuuliyiintu masaladan muhiim jiddan weeye muslima iyadaa idinka daran ha isku khaldeen waxay u yaqaanoosu taxqiiq almanaad waxaa la yidhaahdo taxqiiq almanaad waa asal diineed oo xataa caamadu ay ku ijtihaadi karto iska daa culummadee caamada maalan ii yimid wuxuu yidhi sheekhow salaaddu fal iyo ficil nooc may ku burtaa markaasaa waxaan idhi haddaad in badan dhaqdhaqaadoo fal iyo ficil badan la timaadana batalat salaatuka salaaddaada way burtay ficilku hadduu yar yahayna kaama burin caamayga ooma baahna inaan u sheego ficilka badan intuu yahay iyo ficilka yar intuu u garanaya idan taxdiidka shayga iyo ariiqadu ku xaqiijinayo waxaa loo yaqaanaa taxqiiq lamanaad ilaahay gaalo la dagaalamo iska celiya buuri qoriga noocaasa isticmaala miyuuna yidhi wax walba iyo aallo walbo waajibka uu ku fulahayo baa inoo furan haaricun uusan naga reebin nabigu wuxuu hi alayh الsalaaةu wasalaam yaum اlqawma aqra'hum likitaab اllah dadka waxaa imaam u noqon qur ninka u yaqaana qur-aanka hadday ku sinaadaan ninka sunnada u yaqaana hadday ku sinaadaan ninka u islaam horeeyey ama u hijro horeeyey miyuu inoo sheegay markaan imaam u baahanno nabigu minoo caddeeyey markaan imaam u baahanno qaabkii aan ku soo saari lahayn imaamka u yaqaana qur kayfiyad miad naloo sheegay miyaad naloo sheegay mise nalooma sheegin waa la idiin sheegay see laydinku sheegay aqra'ukum eh, yaum اlqowma aqra'uhum likitaab illahi waa xukumka sharciga ahaa xukumka sharciga ahaa ahaa ninka maanta bilaal imaamka ka noqonhaya bulshadoo dhan baa hogaaminaya macalin hebel baa jooga boqol macalimiin baa jooga qur waa lala yaqaanaa inuu ninkan ugu qaarisan yahay oo qur-aanka ugu yaqaano ugu xariifsan yahay seen ku ogaanayna sida aan ku soo saari lahayn waa ariiqo inoo furan taxaqiiqulmanaad baa la yidhahdaa xukunka ma ogaatay haa seen ku xaqiijinaa imtixaanha laga qaado oo wadaadda feedho waaweyn halla keeno oo duub waaweyn oo qur-aanka aad u yaqaana macallimiinta waa soo hor fadhiisteen indhaha u guduyeen akhri suuri heblo kaxee wad toddoba su-aal halla weyddiiyo waa dhihi karaa maxaan dhihi karaa ramadaan baa soo socdee ninow shan iyo tobanka horena tuji aduguna shan iyo tobanka dambe gefkiinna iyo gebidhiciinnaan ogaanaynaa waxaan dhihi karaa bal waxaad yeeshaa adugu sor fadhiisto isujaysta labadiinna sor fadhiista isxujaysta hay aayadda xaggey ku jirta ninkii ay dhowrkan ku istaagto waxaan leenahay iskaga tag meesha waxba kuma adaa imaam noo ah dariiqada iyo qaabka iyo kayfiyadaaan ku soo saarayna ninka qur-aanka u yaqaanee labada nin iyo nin waa ariiqa maftuuxa dariiqo walba iyo wado walboon maro oo hirgelinaysa in la soo saaro أقرأهم لkتاaب الله waa inoo فasaxan tahay waxaa loo يaqaana cinda الأsuuلiyiin طaريiقaة تأdىa bha الwاaجب وlaysa بwاaجiبa waaجibka baa ku fulaye ayadu maطلوub ma aha iskeed looma rabo waa wasiilo xaqiijinaysa maqsuudkii شharciga ahaa oo in la soo saaro أقرأ الناasi لkتاaب اللaه wasiilada waxaad ka eedi afarkii شhardi hadda kuu soo sheegay maxay ahayd in maqsuudkii ay xaqiijinayso in qawaacidda shareecada aysan ka hor imanaynin in daliil ama xukum juz aysan ka hor imanaynin inaysan ka dhalanaynin mafsada ka weyn yacni shareecadana waxay ka tagteen ma jiraan ima bilqawaacid اlkuliya wa ima binusuus wاlaxkaam الtafsiliya اljuز'iya marka alcalmaniya shaamila iyo alcalmaniya aljuزiya iska ilaali waxay iga raacday hawsha ayada ka booday sacd waqaas baa waxaa la sheegay bacd ahlicilmi sheegeen sayidina cumar inuu lahaa wulaado kale nin walba markuu joogo afar sano uu meel ka taliyo inuu ka bedeli jiray muxuu saa u yeelay wuxuu u arkay inay ku hirgelayso xaqiiqadii cafwan maqsuudkii sharci waa maxay cadaaladdii iyo inaan ku xadgudbin muslimiinta iyuna asagu aafoobin wuxuu arkay in loo xadido muddada loo xadido loo yareeyo wuxuu samayn jiray nin aan ahayn saxaabi waaliba kama dhigi jirin sayidina cumar walidaalika bacdu ahli cilm waxay deliishadaan inuu ninkuu saxaabiya u deliishadaan markii khilaafku bato cumar baa wallaahu madiinata fulaan cumar baa u dhiibay magaalo heblowaali ooga dhigaya amiir cumarna maxaa lagu ogaa min siyaasatihi wa qaacidatii annahu laa yajcal wulaata ila min asaxaaba inuu waayaba mooye yacni waa wuxuu u arkay dariiqada uu maraya inay hirgelinayso maqaasida sharciga ahayd nusuus ka hor imanaynin qawaaciddii duminaynin mafsado ka weyn ka dhalanaynin shuruuddaasaa loo maraya marka waxaan barabagaandada beryahan la wadwada aad iskaga ilaaliya dhallinyaradaan la hadlayaa aan masaladan u dhundoolina wax badanna aan ka akhriyin ayib ana ahla kuufati shakow sacdan bay ka dacwoodeen ilaa cumar bn khaaab bay waxay sheegeenoo wax ka sheegeen weye min salaati ay facaabu min salaatihi baa loo jeeda salaadiisii bay dhaleecayeenoo dureen oo qoonsadeen fa arsala ilayhi cumaru cumar baa u farindiroo imow faqadima calayhi waa u soo galo sacad baa yimid fadakara cumar wuxuu u sheegay lahu lisacad wuxuu u sheegay maa caabuu bihi waxay ku cambaarayeenay ku qoonsadeen oo min amri salaati salaada hawsheeda ah yani waa iyadaa u daran wey faqaala wuxuu yidhi sayidina sacad inii la usalii bihim salaada rasuuli illaah wuxuu ilaahay baan ku dhaartaye salaadii suubanahan tujiyaan nimanka reer kuufaah ma ahrimu canha waba kama gooyo ma ahrimu canha waxba kama gooyo seed yeeshaa inii anugu wuxuu la arkudu waan nagaadaa bihim ayaga filuulayayni labada ragcadood hore duhurka iyo casarka cagtaan u dhigaa oo waan kaadsadaa waan midaamiyaa yani qiraadan dheereeya waa ninka soo marray nabigu inuu labada hore dheerayn jiray arkud rukuudkeeda waa inagii soo marray waa xasilooni ayb wa axdifu waan gaabiyaa waan gooya qiraada dheer baan soo gaabiyaa fi lukhrayayn laba ragcadood dambe buui fa qaala cumar wuxuu idhi bika ya aba isxaaq daaka dannu bika aba isxaaq aba isxaaq waa kunyadii ee sacad weeye daaka aad yeesho inaad salaadda saa u tukanayso oo nabiga aad higsanayso oon salaad ku ciyaaraynin aadan gebi dhacaynin oo nabiga tallaabadiisa iyo taakadiisa aad ku socoto wa adanu bika waa malihii aan kaa qabay wey malihii aan kaa qabay wey yaa abaa isxaaq abaa isxaaqow sidaa wey idan waa carabtu in kunyo laskugu yeedho waa ammaan cinda alcarab in ruuxa kunyadiisii iyo abaa fulaan iyo maama fulaan lais yidhaahdo waa ammaan abtooda waxaa ceeb ah ninku asagu inuu abu fulaan is yidhaahdo innaga soomaali ma naqaan wadaadka somalia isagaa iska bilaabay abu fulaan ila baasha mogta aggan ka soo galla innagu cinda alcarab adugu inaad abuu fulaan istirada iyo ummu fulaan waa ceeb agtooda laakiin dadku inay ku dhahaan waa ixtiraam iyo qadarin ay ku qadarinayaan ayib marka abaa isxaaq wuu ku ixtiraamayaa wuuna hojigiisuna ku ammaanay culamada halkan axaadiista noocan waxay ka qaateen in ruuxa caalimka ama waayeelka ama akhyaarka een laga baqaynin inuu ku aafoobo ku fidnoobo ammaanta wejigiisa iyo hortiisa lagu ammaanayo ee la xariirayo in la xariiri karo dhib lahay ninka laga baqayo inuu isqadqaado oo is-afuufana hortiisa lagu ammaani maayo sida wadaadkii layidhi doctor baatay kan wey kan wey ee yidhi ninkaadan muqadimka maduuco waxaad hilmaantay xaaskaygu inay doctooro tahayna waad hilmaantee ku darbuun hadda koor baa idinka sheekeey qoli ku nooloo ammaanta jecel baa jira dhaqankaasi hadda in ammaanta la jeclaadoo laysbumbuuniyo ah soomaali dhaqan ooma ahaan jirin rag is ammaana maxay dhihi jireen waa ri isnuugta ama ri isnuugtay baa dhaanta laakiin yurub iyo galbeed markay tageen dhaqankii reer galbeed bay qaateen dhowr gooron tegey waad la yaabaysaa wadaadka ilaa la ammaano oo la sheego inuu brofesoriy wuxuu soo maray heblu wax ka soo dhigay tanuu soo sameeyey kanuu maray mse heblu intaa ka soo shaqayn jiray waa waa inay libaxsan ka taabta ilaa la yidhaahdo hawshu dhammaanba mays lagaaba dhegaysan maayo waagii dambe warmaad ka daysaan waxay dhaheen inta haddaan la akhriin shacabkaan dhegaysayna wadaadka muxaadaro looba soo fadhiisan maayo ilaa la soo ariya ninkan siiradiisa iyo bagaroonkiisa iyo sira daatiya alkhalfiya la akhriyo maba laga dhegaysanayo marka dhibkaasaan haysta yidhaahdeen ayib maxay ka arkeen waa dhaqankii gaalaqalada sidaas ah ninka ilaa warkiisa la haweeyo iyo kuwa cidaacadaha fadhiya somayda arag ilaa warkaada laga soo bilaab maalinkaa dalaata ilaa xilligaa joogta la soo gaaro mikrofoonka lagu dhiibi wixii baa la qaatay hadda marka in lays ammaano oo lays xariiro oo lays sheego waxay noqotay dhaqan bay iska noqotay oo xagga inooga yimid dhalanrog baa socda dhalanrog dhaqankeenni la bedelayo siyar siyar loo bedelayo xadaثna qتaybaة بن سacيidi وإسحاaq بن ibrahim can jrيr بن cbdالxamid الضbi can cabdالmلك بn cmayr الlkhmi bhada الإsnaadi buu ku tabiyey sanadka adaad soo marteen buu xadiidku ku tabiyey dooraan baynu soo sheegnay وxadaثna mحamed بن muثنى abu muسى الbsri xadaثna cbdالرحman بن mahdiy imaam habt أhbt min yaحya adqanu min wakiic baa la yidhahdaa marka yaxmed saciid alqataan oo taqaaneen yuu abatu minhu yahay cabdiraxmaan ibn mahdi ibn xasan alcambari shaykhu اlislaam waana axfadu min wakiic axfadu min wakiic oo tilmiidi sufyaan asaguna ah nin imaamu jabala wey tarjama khaas ah ayuu mutaa laakiin kama gaadha caaw xadaanaa shucbn xajaaj abu bistam alwasit اlbasri can abi cawnin wasmu maxamed bn cubaydillaah mxamed bn cubaydilah bn saciid alacwar alkuufi qaala imaamka wuxuu hi samictu jabni samuran maqlay qaala isagoo yidhi qaala cumaru lisacdin cumar khaaab baa wuxuu sacd muqaas ku yidhi qad shakowka waa kaa ashtakoodeen ree kuufo fii kulli shayin shay walbay kugu sheegeenoo kugu dureen xataa fi sala xataa salaaddii bay wax ka sheegeen salaadaadii tukashadaadii gurigiisa u dhawaa suuqii kuufu u dhowaa qayladii iyo rafaadkii iyuu ka seexan waaye oo ka tukan waaye oo ka qabsan waaye albaabkii daahi ayuu alwaax iskaga xidhay say qayladu oga yaraato waxay dhaheen kibir u xidha war suuqii baa kana kamiyo sida kamiyo gul iyo naadadii iyo dhawaqi iyo wixiiba carruurtii ka seexan waaye asagii waa ka tukan waaye waxay dhaheen annaguba albaaba yar rarbaa noo iyo hoow daroof meesha nooga lalaadee alwaxyuu maxay yihiin yani waa niman waxay qaadaan waaye xataa fi sala qaala wuxuu dhi amaa ana anugu soomaa sayidina cumarow salaadayda wax ka sheegeen faamuddu waan taagaa oo waan jiidaa fi luulayayni laba ragcadood hore qiraa'ada wey faamuddu alqiraa'a qiraa'adan taagaa woo dheereeya wa axdifu qiraa'adan gaabiyaa fi lukhrayayn laba ragcadoode dambe wamaa aaluu mana hakranayo maqtadaytu bihi intaan rasuul ku daynayo inaan rasuulka ku daydo kama gaabinaya wey laa yaluunakum khabaaran soo ma garanaysaan maqtadaytu bihi wamaa aaluu waxaa weyaan uqasir fi iqtidaa'i birasuul ayb min salaati rasuulka ilahi salaadiisa xaggeedana aan ku dayanhayoon daba istaagayoon meeshuu nabigu saandhiga aan dhigayo walle inaana ka hakrinin buuri mana ka hakrinin faqaala saydina cumar wuxuu ihi daaka dannu bika kaasi waa malihii aan kaa qabay aw daaka dannii bika kaa waa malihii aan kaa malaysanay xadaanaa kurayb abu kurayb maxamed bn calaa qaala xadaanaa ibnu bashir maxamed weeye maxamed bashir alcabdi can miscr bni kidaam can cabdilmalik bni cumayr buu u jeedaa wa abi cawn abi cawn haddaad soo marayseen moxamed bn cubaydilah bni saciid alacwar alkuufi can jaabir bni samurata bimacnaa xadiiihim xadiidkii wadaadihii hore macnihiisii buu sheegay lafdigiisi ma sheegin wey wazaada ninka wax korinaya waa kuma waa miscar miscar wey cabdilmalik baa la soo wada maraya soo maah miscar miyaana soo mara horaan ayib miscar wey ninka hadda wax korinaya wax ka qaadanaya iyo abi cawn iyo ayib ilan shucbu mutaabacaynaya iyo ragga la halmaala wuxuu ku daray oo qaal wuxuu ihi sayidina sacd maqaas tucallimuni اlacraabu bالsalaa wuxuu idhi maremiiba aniga salaad cumarow ibari salaad ma tukado ma hagaajin karaa maremiiga hadda markaan anugu kuu fadhisay oon hageeyey soo hirgalay ee soo qaxootigalay ee wuxuu tutoosinay annagu laxniga aan ka toosinayba hadda ani salaad ibarahay ayb xadaana daawud bn rushiid abulfadl haashim waxbaan ka booday xadiidku wuxuu ka soo bilowday hushaym can cabdilmalik bni cumayr baad soo marteen waxaad soo marteen oo kale jariir can cabdilmalik bni cumayr baad soo marteen waxaad soo marteen shucba oo can abi cawn wax ka warinaya oon cabdilmalik maraynin marka wa zaada fii xadiiihim jamaacu sheegay jamaaca la soo sheegay shucba basa maaha jamaacadii hore wey wuxuu ka hadlayo ayib jamaacadii hore ee hushaym can cabdilmalik jariir can cabdilmalik raggaasuu ka soo hadlahayaa eed soo martayna jamaacada ah tucallimnu lacraab waxay barahayaan buuri bisala xadana daawud bn rushayd abulfadl haashimi xadana alwaliid yacni ibna muslimin adimishqi waa wadaadka dimishqiga ee tilmiid alawsaaci ahaa dabaqadan u dhacaa ninka horeed soo martayna waliid muslim bnu shahaab atamiimi asagu waxaa weye waa ka yahay kan dimishqiga ee shaamiga can saciid wahwa saciidkaasi ibn cabdilcasiis atanuukhi waa imaam ahli shaam aclamu waaxfadu waafqahu min alawsaaci baa la yidhaahdaa ninkan saciid bn cabdilcasiiz atannuuqi ah fii ahli shaam waa ka maalikin fii ahli lmadiina imaam maalik meeshuu ka joogay meeqaankii darajadu ka joogay reer madiino yuu saciidna ka joogaa almihim asagii awsaaci waa raggii ilaahay ku dharqabtay weeye fiqigii ummadda muslimiinta ee shaam ku noolayd dhulkan hadda syriya iyo lubnaan iyo urdun iyo falastiin iyo la yidhaahdo can caطiyata bni qays alkilaabi can qacatana waa la ahriya waa la reebaa zada qacata bnu yaxya can abi saciid alkhudriyi qaal laqad kaana salaat الظuhri salaadii duhur waxay ahayd tuqaamu mid loo aqimo balu fiirsadaada salaadda intay la egta dherarkeeda fayadhabu daahibu nin danaystay baa tegay jiray ila lbaqiici baqiic buu aadi jiray intaan xabaalaha laga dhigin weeye ay xidhka ahayd fayaqdii xaajatahu dantiisuu soo gudan jiray ama kaadi ama saxayo wixii la halmaada uma yatawada waa soo weyse qaadan jiray uma ya'ti salaaddii buu iman jiray wa rasuulullahi fi rakcati اluulaa rasuulka ilaahi ragcaddii koobaad ku jira maaha waa la aadaamay ma aha salaadaha nairobi ayadoo la aadaamabada ka soo gaadhayn aadaanka haddaad weyse bilowdo ragcadda u dambaysad yaa allah ku soo gaadhi ama maba soo gaadhaysidba saxaabiga hadda muxuu ka hadlay iyadoo la aqimay oo ad qaamat salaadii la galay baad inti hurdaka kacdaad yaad kor tegi markaad kor tagto ood soo dana gudato ood weysaysato waxaad imanaysaa weli rasuulka ku jira racaddi koobaad racaddi koobaad laakiin hadda somaali baan la karaynino warkan imaamna mee dhabarkiibuu najabiyey ku leeyihin mar damba kugu xidhan maayaan si la yeela lama yaqaan mima yuawiluhaa dheerayntuu nabigu ragcadda dheeraynaya darteed baa lagu soo gaari jiray ragcaddii koobaad asagoo ku jira suubanuhu calayhi salaat wasalaam marka laakiin haddii shayga sunnadaa la barto oy caada kuu noqoto waagi dambe ku dhibi mayso kuma dhibayso sayidina abubakar sidiiq ayaa salaad ciida maalin maalmaha ka mida ah ummadda tujiyey suuratulbaqaruu bilaabay markaasuu kala baray suuratulbaqara ragcaddii labaad bu haddana inta kale ku dhammaystira baqaroo dhan laba juz iyo bar baqara mise laba juz iyo bar ku dhammeeyey taabiciga wuxuu yidhi fara'aytu ashyaakha asxaabi muxammadin yamiiluuna min tuwi اlqiyaam yactamiduuna cala alcisiy waa yeelihii asxaabta nebi maxamed waxaa arkayay buu idhi kolba laku istaagahaya markay daaleenna bukoorda cuskanaya salaadii marka la abubakar bay u khayr allah ku siiyay salaad fiican baadna tujisa oo dhabarkii baadna jebisay oo kaadidii baadna xajisan weynay balay ha kugu dhacdo meesha ma taallo laakiin waa waxaan qiime kugu fadhiyey qur-aankan la akhrinayay iyo qiyaamkan iyo cibaadadan iyo nin aakhare u socdo ma tiidi adduunkaad ku dheggan tahay ayib وxadثnي محمد بن xاaتم بن maymuن xadثna cبدالرحمن مهدي عن معاaوي بن صالح بن xudayr بن xudayr cafوا عن ربيcة بن يزيد qaal wuxuu yidhi rabic bnu yaziid adimishk wadaadka qaal wuxuu yidhi xadanii qacat bnu yaxya ama qazac ibnu yaxya qaal ataytu abaa saciid alkhudriy aan u tegay buuri wa huwa makhuurun calayhi asagoo la dul dhooban yahay makhuurun calayh ummad baa in u fadwoonaya nin xadiid ka meersanaya nin aayad weydiinaya ataytu abaa saciid alkhudriy baan u tegey wa huwa makhuurun calayhi asagoo lagu dul badan yaho lagu xoonsan yahay la dul fadhiyo falama tafaraqa annaasu canhu dadku marka kala dareer nin walba dantiisii oobsadoo la kala dareeray qultu waxaan ku idhi innii laa asaluka cama yasaluka ah awlaahi anugu kuma weydiinayo dadka hadda kugu xoonsanaa waxay ku weydiinayeen hawl kalaan wataa maxaad wadataa qultu waxaan asaluka can salaati rasuuliillah waxaan ku weydiinaya salaaddii nabi maxamed kayfiyadu nabigu u tukan jiray isha faqaala wuxuu idhi laka kuma ahanin min khayrin wax khayra fii daalika salaada nabiga ma awoodi kartid wey oo sida khayr ugu jirin haddaan kuu sheego sunnadii baad ogaan kadibna ma xamili doontid suu nabigu u tukan jiray sunno aad baratood ka tagtay noqon dembiba meesha ka soo booday inaad ka dhagala aatood jaahil ka ahaato lax dhukan coli abaarba moog baa kuu dhaanta buur joog maa laka kuma ahanin fii daalika arrinkaas min khayrin wax khayra faacaadaha calayhi faacaadaha su-aashii buu naqay weeye oo ku celiya celinaya wadaadkii qasacaynu yaxya ahaa faacaadaha su-aashii buu ku celiyey weeye wadaadkii qasacaha calayhi calaa abi saciid maya wuxuu ihi salaadda nabigaan kaa raba ama aan kari waayo ama aan kari adu ii sheeg faqaala wuxuu yidhi kaana salaatu duhri salaadduhur waxay ahayd tuqaami mid loo aqaymo fa yanaliqu waxaa tegi jiray axaduna midka ayaa ila albaqiici bannaanka kore fayaqdii xaajatahu dantiisii buu gudano waa soo darab yeelan jiray uma ahlahu xaaskiisgurigiisii buu tegaya fayatawada masaajidka hataa ma soo aadahay gurigiisii buu ka soo weysanaya fayatawada waa weyse qaadan uma yarjicu waa ila almasjidi buu ku soo laaban jiray warasuulullahi fi rakcati اluulaa rasuulka ilahi ragcaddii koobaad waliba uu iska daa duhure salaad fajar oo salaadaha ugu dheerayd baadaan ka soo gaadhayn idan sidaa ha la yeelo wey iyadoo sidaa tahay haddana waa in loo tixreebo waayeelada iyo dadka xanuunsan iyo dadka dantale iyo salaadda waa in la fududeeyo fii tamaamin iyadoo la dhammaystirayo aan la maqluubinaynin oo la qulunqiyo raacinayn baab اlqira'ati fi الصubxi wuxuu baab yahay subaxa qur-aanku nabigu ku ahrin jiray qaabku u tukan jiray salaada fajar waxadaana haaruun ibnu cabdillaah alxamaal xadaana xajaaj ibnu muxamed alacwar almisiisi ahbat naasi fi mujuraj baa la sheegaa waliba waa raawigiisa khaaska tafsiirka ibnu juraj wariyo wey can ibnu juraj cabdilmalik xaa qaala waxadaanii moxamed raafic buu hi muslim wataqaaraba waa isku dhowaadeen labada wadaad waa haaruun iyo moxamed raafic wataqaaraba haaruun iyo moxamed i lafdi lafdiga iskaga dhowaadeen laakiin macnaha waa kala duwan yahay xadaana cabduلrasaaq bay yidhaahdeen ahbarna ibnu ju cabdilmalik qaala samictu muxamed ibni cabaad baan maqlay ibnu jacfar ibn rifaacata ibn umayat almahzuumi yaquulu asagoo leh ahbarnii abu slm ibn cabdiraxmaan cafan abu salma ibnu sufyaan cabdulahi baa magaciisa le abu salmahan magaciisa cabdulahi baa la yidhahda ahbarnii abu slm ibnu sufyaan ibn cabdilashhar almahzuumi waa cabdulahi bni camr bn caas ibn caaskaas waa khalad cinda ahli cilm abu cali اljayaani baa cadeeye fi kitaabi taqyiid اlmushkil ku cadeeyey wakadalika almizyi fatxut ashraaf wakadalika alxaafid fi nukat iyo kutubtiisa kaleba marka waa khaa muslim wuu tilmaami doonaa ninkan cabdulahi bn camr alcaabidi almaqsuumi baa la yidhahdaa camr caaskii ma aha ree sahmi ma aha waa cabdulahi bni camr almaqsuumi oo taabici ah saxaabigii ma aha saxaabigii ma aha ibn caaska marka waa halط min bacd الruwaad waa khaطأ min bacd الruwaad iska ogaada وcبداللahi بن cمر المkhزuمي وcبداللahi بن مuسyب الcاabد المkhزuمي عن cabdاللahi بن الsائب waa صxaabi wey cabdالlahi بن الsائب بن أbi الsائب المkhزuمي asagii aabbihiiba waa laba saxaabi nabiga toddoba xadiiث buu ka tabiyey calayhi الصلاaة وaسلاaم halkan xadiiث buuna muslim ku leeyahay halkan xadiibu muslim ku leh bukhaarina xadiikanoo mucallaqu wari ka wariya keliya bukhaarina halkan xadiid haddaad haysaan ee muslim uu ku wariya isagoo mawsuulo musnad ah yuu bukhaari asagoo mucallaqa sheegaa wuxuu geeriyooday toddobaatan hijrada wixii ka dambeeyey radi allahu tacala canhu arda qaala saxaabiga wuxuu yihi radi allahu tacala canhu salla lana nabiyu asubxa nabigaana tujiyey salaada subx na tujiyey bimakkata maka nagu tujiyey fastaftaxa nabigu wuxuu bilaabay suurat almuminiin suuraة اlmuminuun qad aflaxuu bilaabay xataa jaaءa ilaa uu yimid dikru muusa wahaaruun ilaa la gaadhay dikru muusa wahaaruun uma arsalna muusa waahaahu haaruuna biaayaatina wasulطaani ilى fircawna wamala'ihi faاstakbaruu wakanuu qowma caaliin ilى aakhir اlaayaat waad garanaysa aw amase uu yimid dikru ciisa ciisiy hooyadii wajacalna maryama ummahu aaya waawaynahuma ilaa rabwati daati qaran wamaciin ilaa la gaahay muxamad bn cabaad yashuku muxamed bn cabaad oo ninka warinaya xadiidkood aad soo marteen ayaa ku shakiyey maxamed bn cabaadkii ka qaadanaya taabiciinta dhowrka ah abu salama cabdullahi bni camr cabdullahi bn musayab buu ka qaadanaya ardaygaasaa ku shikiyey markuu nabigu aayadaha hore ee muuse iyo haaruun ku saabsan soo gaadhay buu nabigu saxan doonaa mise markuu soo gaaday dikru ciisa wa ummihi yuu saxan doonaa aw amase asagaa shikisan aw amase ikhtalafuu mashaaikhdii baa ismaan dhaafay calayhi calaa muxamed ibni cabbaad shuyuukhdan saddexda ah miyaa iskhilaafku ka yimid oo yidhi markuu nabiga muuse iyo haaruun soo gaahay buu saxday mise mar mise ciisii hooyadii mise asagaa shikisan waa labadu dhici kartaa ayib dhib ma laha ahadat اnabi nabiga waxaa qabtay weeye saclatun saxashaa qabat nabigu waa saxday alimaam cali e, ibn اlqari wuxuu dha isagu yidhi nabigu aayadahan buu nabigu ku qiirooday oo markaa ku ooyey oohintiibaa markuu la xabeebtay kadibna waa saxday le markaad oydu canufta kugu istaagaysa laakiin xadiidka riwaayaadkiisa kuma arag qisada uu sheega asagu dhib ma laha nabigu waxaa qabatay saclatun saxashaa qabatay sharqatuna bacdu riwaayad baa qoray nabigu waa rukuucay halkiibuu ku istaagay marka hore inuu suuradda dhammeeyuu rabay wa cabdulaahi bnu saa'ibna xaadirun daalika maalinkaa goobjoog buu ahaa wey maalinku nabigu salaada fajar uu nabigu ummadda ku tujinaya mako suuratulmu'minuunna uu ku bilaabay kadibna uu dhammaystiri goobjoog buu ahaa riwaayadka qaarkood baa caddeeyey cinda axmed fii musnadihi salaadaani waxay ahayd yowma fatxi makka maalinka nabigu maka furtay waagi ka baryey buu salaaddii fajr nabigu maka ku tukaday kacbada ayuu ku tukaday cabdullahi bn saa'ibna waa jooga raggii joogay buu ahaa ayib nabigu wuxuu ihi khufayn buu qabay khufaynkii buu iska siibay kabihii dhankan bidix buu iska dhigay salaaddii buu xidhay inagoo daba taagan kadibna suurat ulfaatixa markuu dhammeeyey mu'minuun buu bilaabay marka saasay ku caddahay riwaayadka qaarkoodna way jasmiyeen falamaa balaqa dikra ciisa wa ummahu akhadatu saclatun hada huwa sawaab aayadahan dambe markuu gaadhay nabigu saxday wa fii xadiii cabdirasaaq riwaayada cabdirasaaq waxaa ku jirta ayb oon ku jirin ku jirin riwaayada xajaaj riwaayada xajaaj ha ah, khaldamina haaruun cabdillahi xamaal can xajaaj bn muxamed can ibni jurayjin sanadkiisa kuma istaagin cabdurasaaqna waa can ibni jurayj marka cabdurasaaq iyo xajaaj ibn muxamed almisiisi kilaahumaa yarwi can ibni jurayjin marka ragga hadda ismutaabacayn ee iskhilaafsan waa cabdurasaaq iyo xajaaj ibn muxamed almisiisi saa oo la socdo wa fii xadiidi cabdurasaaq waxaa ku jira riwaayadiisa oon ku jirin riwaayada xajaaj ibn muxamed faxadafa waa joojiyey qiraa'adii faxadafa ay iqtasara nabigu waa soo gaabsan markuu inuu dheerayuu rabay fa rakaca meeshaba ku rakuucay wa fii xadiiihi xadiidka cabdirazaq waxaa ku jira riwaayadiisa wa cabdullaahi bni camrin bimacnaa abu sufyaan cafwan abu salm bn sufyaan wa cabdullaahi ibni camrin oon la raacinin ibn alcaas aan la raacinin walam yaqul muusan odhan dhayin wey asagu ibn alcaas ma dhihin wahada huwa sawaab ibn alcaas waa halad muslim wuu baraarujinaya idan waxaa ku jira xadiidkan fiqyaaska ka midoo muhiim jiddan ah in suurad barhkeed la akhriyi karo in suurad barhkeed la akhriyi karo lagu gaabsan karo haddii saxasho kugu timaado adoo doonaya inaad dhammaystirto suuradda ama halkugu soo korodho ama aad maqasho ilmo yaru ooyahay oo jaqaaqay hooyadii ay kula tukanayso inaad salaadi yani xaadidka yimaada inaad qiimayn karto halkaa ku xidhi karto ayib hadday daruuraya baahi jirto sida nebi maxamed oo kale in suurad barhkeed lagu gaabsan karo ijmaac inay bannaan tahay laakiin waxay yidhaahdeen adoon wax baahiaa ku haynin intaad suurad bara akhrin lahayd suurad yaroo dhammaystiran oo buuxda dhammee wadaadana waaba karaahay dheheen haddayn baahin jirin in suurad barhkeed lagu gaabsado karaahada daliil u baahan tahay u baahan tahay xadaanii zoy bn xarbin qaala xadaanii yaxya bn saciid xا وxadaثna أبو بكر بن شhيبة xadaثna وكيع بن جراح أبو سفyان الرؤاسي xا وxadaثna أبو كرayb واللفظ lahu lafdigaynu sheegayna isagaa iska leh أخبرna بن بشر محمد عن مسع بن كتاب قال wuxuu hi wadaadka xadaثnي وليد بن سريع مولى آل cمر بن حurayث عن cمر بن حurayث الثعلبي cمر بن حurayث waa صxaabi weeye أبو سعيid المخزومي sideed iyo toban xadii buu nabiga ka tabiyaa sideed iyo toban xadii iyuu suubanaha ka tabiye calayh salaa wasalaam muslimna saddex xadii buu afar afar xadii buu muslim afar xadiid buu ku laba xadiid saxaabigan camn xurayda asagaa toos nabiga uga warinaya laba xadiidna laba saxaabi buu qaadanaya oo waa saciid zayd ibn camr nufayl alcadawi iyo cabdulahi bn mascuud waa iman doonaan waa iman doonaan xadiid camn xurayd uu kana inoogu horeeyaan filaya laba xadii waa mubaasharo asagaa nabiga ka warinaya kana kow ka ah labana laba saxaabuu ka sii qaadanaya ama albukhaari wuxuu ka wariyaa laba xadii keliyu camn xureed ka wariyaa oo uu ka qaadanaya can isaxaaba oo nabiguusan ka qaadanayn saciid ibnu zayd iyo eh, cadi bnu xaatim ayib marka waa riwaaya can isaxaaban buu ku leeyahay fi lbukhaari reer kuufuu ahaa kuufuu degay wuxuuna geeriyooday hijirada sida raajixa ah radi allahu tacaala canhu saxaabiga wuxuu yidhi annahu samica nabiy nabiga inuu maqlow sheegay nabigu sal ly slam yaqra'u akhrinaya fi lfajr suuradda fajr ku akhrinaya salaada fajr cafwan walleyli idaa cascasa ay suurata kuwira ida shamsu kuwira ama takwiir suuradda u taqaaneen uu nabigu ku akhriyey weeye salaada fajr yaqra'u fi lfajri walleyli idaa cascasa yani suuratu takwiir buu ku akhriyey yani waa gaaban tahay waa gaaban tahay marka iyadaa nabigu marna qaaf buu akhrin jiray oo e, wadaariya suuradaha dhaadheer marna meeshan hoosuu iman jiray waxadaanii cascasigu marka waa addaado markuu habeenku baxayana waa la markuu soo gelanya waa la yidhaahdaa ayb abu kamil aljaxdariy fuday bn xusayn xadana abu cawaanata wadax bn cabdillah lashkuri can ziyaad ibni cilaaqat alkuufi can quطbata ibni malik aلثaclabi wadaadka hore e, weliid bnu sariic m waa maumi an qolyuhu mawlaha u yahay baa loo tiiriya acliba carabka iga dhacdaan filaya can qudbata bni malik aaclibi saxaabiga isagoo qudbat malik toddoba xadii buu nabiga ka tabiya halkan xadii buuna muslim ku leehay walaysa lahu riwaayatun fi saxiix bukhaari toddoba xadii buu nabiga ka tabiya calayh salaatu wasalaam wa fii saxiix muslim lahu xadiiun waaxid waana kan hadda caawaysa xadii kale kuma laha qaala saxaabiga wuxuu idhi sallaytu waa tukaday wa sallaa bina rasuul اllah rasuulka ilahna waana tujiyey faqara'a wuxuu akhriyay suubanuhu qaaf wاlqur'aani اlmajiid buu ku tukaday xataa qara'a ilaa uu akhriye oo gaadhay wاnnakla baasiqaatin qaala wuxuu uhi saxaabigu fajacaltu waxaan gudagalay uradidha aayadda inaan ku celcelinayo walaa adri aanan garanaynin maa qaala wuxuu yidhi oo dambe aayaddaasna intaan macnaheeda yar fahmi waay ama u bogay baan ku ceshay nabigu qur-aan kale uba sii waday yani wuu dhammeeyey wey suuratu qaaf qaaf ayuu dhammeeyey riwaaya kale xadiku uu leeyahay fi rakcati اluula ragcadda koobaad buu nabigu suuratu qaaf ku akhriyey wanakla baasiqaatid waxay ku cadfan tahay وأنزلna min الsma ma mubaarakan faanbatna bihi janaatin waxab اlxasid janaatin taa horay ku cadfan tahay wanaqlanu soo saaray baasiqaatin xaala ay tahay mid dhaadheer oo dicirkaa le eg laha waxaa u ahaday طalcun ubax ama midho nadiidun manduud ay mutaraakimun bacdu fowqa bacdin facilu bimacnaa mafcuula wey dhimala tafsiirkaad ku baratan hawsha ayada maxalushaahidku waa maxay aayad buu imaamku ilaaqay iyo saxaabi wuxuuna u jeedaa suuradii dhannaydee qaaf ahayd fajacaltu waxaan gudagelay uradiduhaa aayadda inaan ku celinayo walaa adri aanan garanayn maa qaala macnuhu u jeeda ama aayadihii ka dambeeyey aayaddan aan ku mashquulay buu saxaabigu leeyahay riwaayada bukhaari waxaa ku timid wanakla baasiqaatin lahaa طalcun nadiidu yamudu biha sawtahu markuu nabigu aayadda akhrinayay madkeedii xuquuqdeeda buu siinayo wey korna waa u qaaday ragcadda koowaad buuna ku akhriyay suuratu qaaf xadana abubakr bn shaybata qaal xadana shariik bn cabdillahi waana fajarka salaat lfajr wey xadana shariik bn cabdillaah وبن عyرة سفyان xا وxadثnي زهير بن حرب xadna بن عuyaynة عن زiياد بن ciلاaqة عن qطبة بن مالك samca النabiy yقرأ nabiguu maqlay oo akhrinaya qur'an fi اlfajri salaada subax والنkhla baasiqaatin laha طalc nadiid xadiikan balaan raacino xadiikan riwaayadkiisa halka riwaya aan ku daro insha allah xadثna محمد بن بشhاaر bundar xadثna محمد بن جعفر غندر xadثna شعب بن الحجاج عن زiياد بن ciلاaqة alkuufi can camihi adeerkii adeerkiina waayo waa camnu xurayd oo hadda aad hayseen أنhu صلى mع النبي nabg inuu la tukaday buu sheegay salaada الصubax faqarأa fي أwli racati ragcaddii u horraysay nabigu wuxuu ku akhriyey والنkla baasiqaatin lahaa طalcu nadiid وrubamaa qaala inuu dhahaa laga yaabaa saxaabi warinayo qara wuxuu akhriyaa qaaf suuraةu qaaf buu akhriyey wاllah subحaanaه وتaعalى أعلم